bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الmؤلف xafidh اllah taعalى wkana hda العilm da أhmyة وصcوbة lcidaة أmuuri minha waxaan soo haynay ahmiyatu cilmi اlcilal musanifku wuxuu leeyahay wakana hada alcilmu cilmigan wuxuu ahaa daa ahamiyatin ahamiyad mid u saaxiib ah wa sucuubatin iyo adayg mid u saaxiib ah licidati umuurin arrimo badan darteed minhaa arrimaha waxaa ka mida ah, yani asbaabaha cilmigan cilalka uu u adag yahay ahamiyadna uu u leeyahay ayuu dhowr nuqdo ka tilmaamayaa wuxuu leeyahay anahu yatacallaqu bikalaami rasuuli llahi sal ll slam hadalka nebiga ayuu ku tacalluqaa taas waa ahmiyad weyn qaala ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yidhi wathiqatu qofka hiqada ah oo yacni xadiidkiisa la qaato oo xadiidkiisa la saxiixiyo oo yacni dab cadaaladda iyo dabdiga qofka u saaxiibka ah idaa xadatha bilkhata'i haddii uu khata ku waramo markuu xadiidka warinayo haddii uu gef ku wariyo fa xumila canhu laga xambaaro wa huwa laa yashcuru isagoon dareemin qaladkaasna aan dareemaynin annahu khata-un inuu khata' yahay yucmalu bihi waa lagu camalfalayaa cala dawaami si joogta ah sababtana waa maxay lilwuhuuqi binaqlihi naqligiisa kalsoonida lagu qabo darteed fayakuunu wuxuu noqonayaa marka taa waxaynuwuxuu ahaanayaa sababan sabab ayuu ahaanayaa lilcamali bimaa lam yaqulhu shaaricu sabab in lagu camal falo wax shaaricu ounan dhihin keento noqonaa marka arrintaa marka waa sucuuba waay ahamiyadna waa leedahay sucuubadaasna marka waa ku jirta ayb hadalka marka ibnu xajar wuxuu yii qofka qofka daciifka ah isaga riwaayadiisa marka horaaba la garana oo baabkan cilalka iyo inuunan soo gelinaa laga yaabaa leanna ninku haddii uu yahay daciif kadaab mutaham matruuk munkarulxadiid haddii la yidhi cidna kuma leexanayso xadiidka uu sheego leanna khada'iisa iyo gefkiisaa ka badan jaanibu khata'ihi akharu min jaanibi isaabatihi inuu gafo iyo inuu asiibo inuu gafaa awalba badnayd cid ku leexanaysa marka ma jirin laakiin ninka hiqada ah ee xadiidkiisa haddii uusan qaldamin la qaadanayo oo yacnii maxal u ah cadaalad iyo dabdi labadaba haddii uu gaf wax ku wariyo leanna waa dhici kartaa qofkan yacnii hiqada ah waa gefi karaa waham baa ku dhici kara waxbuu ismoodsii karaa qofkaa marka wahamku uu ku dhacayo awal hiqada ahaa haddii laga xambaaro isagoon ogeyn isaguna inuu qalad sheegayo aanu ogeyn oo sidaas looga xambaaro waa lagu camal falaa lianna run iyo xadiid saxiix inuu yahaa looga qaadana si joogto ahaa loogu camal falaa waayo isaga naqligiisaa lagu kalsoon yahay arrintaa marka waxay sabab u noqone wax shaaricu ounan dhihin xugun shaarica agtiisa aan ka sugnaanin in markaa lagu camal falo ayaa ka dhalanaya arrintaa marka arrin culus waay ahmiyaddeedana leh sababtaasaa marka cilmulcilalka uu muhiim u yahay waayo cilalka wax la baaraayaba waxay tahay sanad daahiruhu salaama khada laga lagu arkaa labo duhuuru sixati alxadiidi binnadari ilaa daahiri sanadi waalmatni waxaa kaloo adeyga ka dhigaya wuxuu yahay duhuuru sixati alxadiid xadiidka sixadiisa muuqashada ay muuqato binadari marka la eego yani iyadoo lagu eegayo ilaa daahiri sanadi waalmatni sanadka daahirkiisa iyo matniga daahirkiisa marka la fiiriyo sixadaa daahir noqonayso xoog badanayso oo iska muuqata macnaha arrintaa marka waxay keenaya marka sanad daahiruhu sixa uu yahay in cillo laga raadiyo wax fudud maaha wa fii hadihi alxaalati oo waxay la mid tahay maalan qof cudurkii uu ku jiro welina uunan aad ugu badanin yacni viruska uunan ku badanin ama heer yacni taxliilaadka iyo qaarkood in lagu ogaado uusan gaarin cudurkaas qofka marka la yidhaha ka shaqeey wax ka ogow iyo isku mid maaha nin cudurku ou dilooday oo viruska ama bacteriyada ay ka buuxdo marka la yidhaahdo fiiri ama iktishaaf horow ka helaa midkan laakiin kan waxbaa ku qarsoonaan kara waa adagyahay waa ku adagyahay xadiid marka haddii lagu dhiiba daahiruhu sixa ah iyo mid ciladiisu iska muuqato isku sucuuba miya maaha isku sucuuba wa fii hadihi alxaalati xaaladan yabcudu waxaa fogaanayo ladan naadiri qofka fiirinaya agtiisa ixtimaalu wujuudi cilatin khafiyatin cillo qarsoon helitaankeeda suurtagalnimadeeda ayaa fogaanayso cillo qarsoon helitaankeeda suurtagalnimadiisa ayaa fogaanayso qofka naadirka agtiisa aada ugaga fogaanayso wayaksuru waxaana badanayo wuquucuhu dhicitaankiisa miman ou ka dhaco xaggiisa ayb wayaksuru wuquucuhu waxaa badanaya marka dhicitaankiisa miman akhara yacni qofka badsaday min alxukmi xugun ou xukumo cala alaxaadiidi axaadiista ou xukumo yacni badsaday min almuta ka mid ah dadka muta-akhiriintana ka mid ah ayuu kan dhicitaankiisa ou ku badanaa kasuyuuطiyi suyuuطi oo kale waman saara calaa nahjihi iyo nahjigiisa qolada qaaday fi tasxiixi tasxiixa ku qaaday wax saxiixinta oo maxaa wax lagu maxay wax ku saxiixinayaan bidawaahir اlasaniidi faxasb asaniidda waxa ka muuqda bis anigo rabaa inuu ku yidhaahdo yani cilmigan cilalka waxaa ahmiyad siinaya ama adeeg ka dhigaayo sixada duhuurkeeda marka loo eego sanadka daahirkiisa iyo matnigiisa xaaladaasna marka qofka inuu cilo khafiya ixtimaalkeeda ogaado waa ku fogaanaya inuu yacni fogaanshahaasna wuxuu ku dhacaa dadka aada axaadiidta bimujaradi sanadka daahirkiisa bis inay fiiriyaan ku tasxiixiyo weliba waa kusii badan tahay sida suyuudi oo kale uu ku yidhi waman saara calaa nahjihi waayo suyuudi wuxuu leeyahay manhaj alfiyadiisana uu ku sheego oo isaga heer weliba wuxuu gaaray suyuudi inuu yidhaha xadiidka uu ku jiro mutaham iyo matruuk yacni waa dad aada dacfigooda u daran yahay amaba kadaabba uu ku jiro ee mawduuc noqon lahaayo xadiidkiisa oo mawduuc noqon lahaa haddii duruq badan oo kaas lamida uu ku yimaado rubamaa yartaqii ila adacfi wuxuu ka soo kacaa martabadii mowduucnimada matruuknimada dacfi uu soo gaaraa wa rubamaa inuu soo gaaraaba laga yaabaa buu le xasan dhinac marka laga fiiriya isagoo saasuu wataa marka isagoo awalba taas watay haddii daahirkiiba maanta ou sixo ku arko ma isku howlayo howl kaleba walidalika asbaabaha suyuudi waxaa ku badan waa aragteen masaa-il badan oo uu ku tegay oo uu ku dhisayaa jirta axaadiis daciif axaadiis aada daciif u ah uu ku dhisayaa jira qofka sidaas oo kalea marka oo tasxiix bidawaahir asaniid isaga gaabsado sida suyuudi o man saara calaa nahjihi waxaa ku badanaya marka inay arrintaanoo kale ku dhacaan xadiid cillo ku jirto inuu saxiix ka dhigo ayaa badan markaad aragto marka nin imaamoo sidaas wixii saxiix yeelaya haddaa aragto waa kugu adkaanaysaa cillada raadinteeda marka ama ahmiyad iyay inaad sii ogaato dib aad aada kasii daba tagto ahmiyad bay kula yeelaan ow bitatabuci shawaahidi ama shawaahidda raacidooda duuna tamxiisihaa iyadoon la kala soocin wa tatabuci cilalihaa alkhafiyati cilasheeda khafiga ana aan la raacraacin qodob yani qolo labaad oo kuwaan culimada qaar baa ku dhacaan tan iyadan yani suyuudi tiisii hore waxay ahayd yani aliktifaa bidawaahir alasaniid in laysaga kaaftoomo tasxiix in loo lagu kaafto middan labaad waxay tahay dadka qaar baa iyagana shawaahidda aada ugu tasaahulo baabu shawaahid walmutaabacaad ictibaarka markay joogaan shaahid waxuu ka dhigaayo iyo waxuu uga dhigaayo aan aada u fiirinayninoo iska soo dhaweynayo suyuudi laftiisa kuwaas waa ka mid sidai mithaalka horeba aan ku sheegay waayo axaadiis mutahamiin ku jira inuu soo xoojiyo sax maaha waayo xadiidka la xoojinayo waxaa loo shardiyaa anlaa yashtada dacfuhu waa jiraan marka weliba culamo mucaasiriin oo yacni eh, yo aad marka tan oo kale ugu badan oo waxaa ka qaaliba shaah shawaahid iyo mutaabacaad inay wax ku xasaniyaan baa ka qaalib ah shaahidkiina kuma filna ma gaarayo heer ou wax xoojiyo ayb meeshaa marka in aada laysaga fiiriya u baahan tahay qofkii marka shawaahidda cilal khafi aad u daran aan ka raadinaynin ee markiiba si fudud wax ugu xasaninayo ee cilalka waa u dhuumanayaan qofkaas in marka laga daba tago cilalkaas sucuuba geli ayaa ku jiraysa laba ma taha taasna ma ow ahmala ama ihmaaliyey iclaala ala'imati a'imada cilayntooda lahaa ay cileeyaan axaadiidtan ayuu iska ihmaalinayaa itikaalan isagoo iska tala saaranayo calaa quwati duruqi duruqda adkaanteeda cindahu agtiisa ay ka adag tahay wa kahrati shawaahidi iyo shawaahidda badnaanteeda bisoo iska tala saaranaya wuxuu leeyahy xadiidkan shan lix toddoba dariiqou ku yimid hadduu ku yimidna wuxuu ihmaalinayaa marka xadiidkii shan lix toddoba dariiqo ayuu ayuu ayuu ku kee ayuu ku arkayaa intaas bisow tala saarana wuxuu ka leexanayaa markaas a'immadii hore ee cilalka looga dambeeyey aqwaashooda dhagow ka furaysana ama macnaba ma siinayo waa iska dhaafa hadda maalan kutubta waxaa ku jira xadiidka axaadiid bukhaari axmed yani alimaamu lbukhaari alimaam axmed abu xaatim abu zurca tirmidi abu daawuud cali bn lmadini daara qutni ibnu xajar xadiid ay cilee xadiid ay cileeyeen aad arkaysaa bacd almutaahiriin waa saxiixinayaan ama waa xasaninayaan maxaa dhacay marka la yidhaahdana wuxuu keenaa marka duruq bis saddex dariiqaad timid afaraad timid shanaad timid duruq unbuu kuu jamcinaa bis qofkaa marka muxuu ka is-ilowsiinaa ama uu ka tegaa iclaalu اla'ima lihada lihadihi lihada alxadiid markaa u fiirsatana cilada ou a'imadanu ay sheegayaan ma ka jawaabayo dhuruqdan tirada badan oo daldalayo dhallinyarada qaar badanna meeshaas iyo dadka aan cilmiga xadiidka wax badan aan ka fahmaynin ama xataa culummada aqwaashooda markay wax takhriijinayaan xataa aan fahmi karin aaday ugu sirmaan bis bimujarad fulaana saxiixiyey fulaan min annaasa xadiidkan xasaniye maba laga daba hadli karo haddaad tidhaahda fulaan iyo fulaan iyo fulan iyo fulan a'imadii cilalkae mutaqadimiintii ka waran haddaad tidhaahda hebelkan wuxuu kuleeyahay muta-akhirka waa kaa cilmi badan yahay waana arkay ayaga warkooda de ayaga warkooda bilaash miyaa marka ayaga khibro iyo waxay ku hadlaayaan soomaha iyo baxdi iyo cilmi marka iriddii xataa cilmigan ma gelin qofkaas iska dhaafi banaankuu taagan yahay wuxuuna isu haystaa inuu gudaha uga dhex jiro cajiib waay qodobka labaadna marka kaas waay sucuubada marka uke hadda saddex mas'alow keenay yacni sheekhan qolo waxa weeyaan waxay ku kaaftoomeen dawaahir daahirka cilladuna awalba daahir ma ahayne yani cilla khafiya ee qaadixayba awalba ahaa jirtay qolo kale waxay ku kaaftoomayaan bimujarad yacni ictibaar kasto shawaahiddii ictibaaraadka iyo waxyaabaha ayay wax ku xasaninayaan ayaguna ayagoon shawaahidda iska fiirinaynin inay gaarsiisan tahay mid wax taraysa iyo midaan wax taraynin qolada saddexaadna marka ee a'imadii hore ee cilalka looga dambeeyey maba dhegaysanayeen aqwaashooda meel dhow meel dambay joogaan marka luuq dambay isaga jiraan ayb intaasba marka inuu qofka uu u yeesho dhug waa muhiim tan saddexaad ikhtilaalu اlcamali bibacdi manaahiji اlmuxadisiina qarnan bacda qarnin wuxuu yihi ikhtilaalu lcamali camalkii ikhtilaalka iyo dhimanaanta ku jirto bibacdi bibacdi manaahiji اlmuxadisiina muxadisiinta manaahijtooda qaar kamida camalkooda ay sameynayaan khalalka ku jiro cilmigan waa adkeynaya marka qarnan bacda qarnin qarni bacda qarnin soo jiitamayo yani hadda wuxuu rabaa inuu ku yidhaha bacdi almuxadisiin saniicooda iyo camalkooda khalal ku soo dhacay oo qarnan bacda qarnin soo jiitamayeyna cilalka waa adkeyneen sucuuba ayaa gelayso bictimaadi bacdi man ataa bacdahum iyadoo uu markaa yacni ictimaad uu ictimaadayo yani bacdi man ataa qolo yacni ku yimid qaarkood bacdahum iyaga gadaashooda aimada muxadisiinta gadaashooda ku yimid oo ictimaaday ayb ikhtilaalu اlcamali bibacdi manaahij اlmuxadisiina qarnan bacda qarnin ikhtilaalkaa dhacay muxuu ku dhacayna biictimaadi bacdi man ataa bacdahum min alfuqahaa'i iyo wa ee dadkii iyaga gadaashood yimid oo fuqahada iyo dadkii lamidka ahaa oo markaa yacnii iyagu ku kaaftoomay ictimaaday calaa dawaahiri اlasaniidi asaniidda daahirkooda min xaysu meel laa yashcuruuna aynan dareemeynin wa dukhuuli cilmi اlmandiqi wa bidukhuuli cilmi اlmandiqi cilmiga mandiqa soo gelidda uu soo galay fii culuumi اlxadiidi culuumulxadiid dhexdooda uu soo galay min khilaali kutubi اlmusطalaxi اlmuta-ahirati kutubta musطalaxee dambana uu kasoo galay khaasatan si gaar ah faأhamiyatu ibraazi cilati alxadiidi xadiidka ciladiisa muujintiisa ahmiyaddeeda tasdaadu way ziyaadaysaa biqadri dalika alictimaadi cuskashadaa hadba intay la eg tahay almushaari ileyhi ee la tilmaamay qodobkaana wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo dad dambe oo iyaga yacnii fuqaha u badan iyo cid iyo wax lamid a ah, fuqahada wuxuu gaar u leeyahay sanaacadan sanaacadooda maaha sanaacadooda maaha walidalika ayagu yani shuduud iyo maba shardiyaanba iyo cilada iyo waxaa maba u shardiyaanba xadiidka sixadiisa oo marka shuruud eh, xadiidka saxiixa shuruuddiisa marka laga hadlayo fuqahada ama usuuliyiintu ma shardiyaan ayaga cadamu shuduud iyo cadamu lcila iyo kuwaa yaalkaas ayaga ma shardiyaan dadkii marka fuqahada ahaa khalal ku dhacay bacdi almuxadisiin saniicooda ku dhacay oo ay dabagaleen oo weliba kuwan dambe fuqahada iyagu weliba waxay ku yani iyagoo ku iyaga oo e, ictimaadayo cuskanayo asaniidda daahirkooda keliya iyagoo cuskanayo aqoonna marka iyagoon dareemaynin oon ogeyn taa khalal ka yimid waa adkaynaya cilmigan ahmiyadna waa u yeelay taas waa qodob wayna badan tahay tan oo kaleo waxaa aad ay ugu badan tahay baabka ziyaadatu fiqa fuqahada waxaa arkaya dambe waxaa ka qaalib aziyaadatu min athiqati maqbuula wasli iyo irsaalaa iscaariday alqowl qowl lwaasil rafci iyo waqfi baa iska hor yimid alqowl qowl raafic sababta waa maxay liannahu ziyaada uu wataa waziyaadatu min athiqati maqbuula saniicaasi marka wuxuu keenay marka inaan cilalkaba loo dhug yeelanin mararka qaarna marka waad arkaysaa xataa a'imada xadiidka iyo fiqigaba jamciyey mararka qaar waa lagu arkaa waxyaabahaas ibnu xajar laftiisa waa sheegaayo alimaamu nawowi oo kale mararka qaar waa kawaad waa arkaysaa isagoo iطlaaqaayo qaacidadaas aziyaadatu min ahiqati maqbuula shuduudkoo kale waa baab fuqahaduna si u yaqaanaan muxadisiintuna si kale u yaqaanaan baababkaas marka aziyaadatu min athiqa maqbuula iyo shuduudka iyo oo fuqahadii dambe khalal bacdi lmuxadisiin ku dhacay intay iska ictimaadeen daahir sanadka daahirkiisa keliyan iska fiiriyey ayaa waxaa ku dhacay marka sidaas meeshaa marka cilalkii baa law ayaa ayaa takaaful laga sameynaa waa layska hilmaama waa adkaanay marka ayb ta kale wuxuu yidhi wa dukuuli cilmi اlmantiqi walidalika ibnu manda ayaa waxaa laga wariyaa ibnu rajabka sharxu cilali tirmidiga sida uu tilmaamayo sanaacadan cilalka iyo marka laga hadlaayo dadka fuqahada ah oo aqwaasha fuqahadii hore sida shaafici iyo maalig iyo yacni oo kale aada u yaqaano kuwa wuxuu leeyahay kalaamu alxaarif almuxaasibi yaqaano dadka yacni wuxuu ka wadaa cilmu suluuga iyo waxyaabahaas aadka u yaqaana iyo sanaacadooda ma aha yani cilmigan iyagii marka dee cilal iyo war uma haayaan waxaa laga yaabaa marka qof ama labo muxadisiinta ka mida saniiciis inuu ku kadsoomo wadukuuli cilmi lmandiqi fii culuumi alxadiid uu yihahda waa qodob labaad oo kan soo u ka dhex farciy ka dhex bixiyey wuxuu rabaa inuu yidhaha cilmiga mustalaxa oo cilmulxadiidkii iyo warkii culummada in lagu fahmo loogu talagalay erey bixintii muxadisiinta iyadana waxaa soo dhex galay cilmulmantiq cilmulmantiqna ajnebi buu ka yahay fannigan taasna marka wuxuu leeyahy waxay aada u cuslaysay marka a'imadii hore cilalkoodii iyo hadalladoodii iyo qaabkay wax u cilaynayeen in lasoo ibraasiye waa adkaysay culays u keentay ahmiyadna marka waa u yeeleysaa cilmigan mandiqa dabcan marka meelaha qaarkood wuu soo galgalay oo marka ay wuxuuna ka soo galay iyaga laftooda yacni aad uma gelina wuxuu ka soo galay eh, marka ay tacriifaadka iyo kale tacriifkii bay waxay ka rabaan jaamic maanic inuu noqdo hadhow marka wixii bay waxay kala leeyihiin kan waa jinsi waxaasaa baxaayo kanaa gelaayo kanaa baxaayo waxyaabahaas laakiin waxyaabahaasi hadday tahay soo dhoweyn qofka lagu fahamsiinayo waxbaasa oy keenaysa male laakiin saniicii culummadii hore mutaqadimiinta in loo laga tago marna ma afar tafaruqu kahiiri min alaxaadiidi almucallati axaadiidta la cileeyey ku kala tagsanaanteeda in badanoo ka a ay ku kala tagtagsan tahay fii butuuni casharaati lkutub tobannaan kitaab dhexdooda walaa shaka shakina kuma jiro ana atanqiira qodidda can dalika kaagaa la qodo xaggiisa wastikraajahu soo bixintiisa min asucuubati bimakaan oo adag tahay cilmiga cilalka yacnii wuxuu ku jiraa kutub badan dhexdoodu ku dhex jiraa qaarkood ma dareemi kartid meeshaad ku malaynaysay maaha mar hadduu kutub badan wax ku dhex jiro uu yahayna tanqiir iyo baaritaankooda iyo qodqodidooda waxay u baahaneen marka sucuubaa ku jirayso wa haada alcilmu marka wuxuu yihi cilmigaani qad qalla waa yaraaday man yafhamuhu qofka fahmaayo wa yucnaa bihi danaynaayo fi lcusuuri saabiqati cusuurtii hore fa kayfa bi hada zaman waqtigan maxaad u malaynay buu leena waqtiyadii horewba marka dadka fahmayaba ay yaraayeen qaala abuu xaatim abuu xaatim waxa uu yidhi jaraa baynii wa bayna abi zurcata yowman aniga abi zurca dhexdeenna maalin baa waxaa dhacday waxaa socday oo dureeray tamyiizu lxadiidi xadiidka soo ciddiisa wa macrifatuhu iyo aqoonsashadiisa fajacala yadkuru axaadiia wuxuu gudan galay inuu axaadiid sheegayo wayadkuru cilalahaa cilalkeedana uu sheegayo wakadalika kuntu adkuru axaadiida khaain axaadiid marka khaa gef axaadiidteed yacni axaadiid khaa uu ku jiro ka wada inaan sheegayaan anigana sidaasoo oo ahaa wa cilalahaa iyo cilalkeeda inaan sheegayo wa khata'a shuyuuki shuyuukhda xadiidka warisa qaarkood waham iyo qalad ku dhaca inaan sheegayo qaala lii wuxuu igu yidhi ya abaa xaatim qalla man yafhamu haada waxaa yar buu yidhi kan wax fahmayo maa acaza haada alla yaraa kan cilmigani waxaan aada ka hadlaysa waxaa fahmayaa yar yaraan badana idaa rafacta haada min waaxidin watnayni kan haddii aad kor yeesho hal ama laba aad ka soo qaaddo famaa aqala an tajida man yuxsinu haadaa yaraa inta aad helaysid inuu wanaajin karo ou fahmi karo wax hal ama laba markaad ka soo qaaddo yaraa inta fahmaysa marka wa qaala aydan sidoo kale wuxuu yidhi caqiba wafaati abi zurca abuu xaatim baa dhahay markuu abu zurco dhintay gadaasheedu wuxuu yidhi maa baqiya bimisra wala alciraaq masar kuma harin wala alciraaqi ciraaqna kuma harin axadun qof yuxsinu haadaa kan wanaajin karo qof wanaajin karo yaqaano cilalka soo saari karo waa yaryahay kuma harin ayb marka laba marxalo waayo dabcan cilmigan marxalo waxay tahay qofka inuu fahmo oo uu kutubta ka raacraaci karo oo isaga wixii daaraqudni qudni cileeyey inuu arki karo meesheeda kutubta cilalka madaantooda inuu yaqaano <clears throat> axaadiidta sida uga raadsan karo hadhow marka kutubtii uu dul istaagana uu fahmi karo waxa ay ka hadlayaan qeybna waxay tahay qofka inuu isaga ku ijtihaadaba oo cillada soo saaro dabcan midda hore ardaygu haddii uu dadaalo waa waa fahmi karaa midda dambena dadka mutaakhiriinta dhexdooda waa ku yar tahay ma jiro ma la dhahayo waa jiraan laakiin ma ku badno weliba dad qofba qofka uu ka baarid badan yahay oo kutubta kaga aqoon badan yahay oo ka sabar badan yahay waa ka yacni soo saari og yahay zamankan cusuurtii dambe hadda dadka aada loo sheegi karo yacni aadka u yaqaanay waxaa ka mida ah, ah, alcallaama cabdiraxmaan bin yaxya almucallimi alyamani ayaa ka mid ah aad u yaqaano la dhihi karo mujtahidow ku ahay oo maanta yacni mabaaxif ou ku ijtihaaday yeelan kara ama loo arki karo dadka kale dad wax soo ururiya wax soo naqliyay isaga badan yihin wa qaala ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yihi lam yatakalam fiihi kama hadlin cilalka shanigiisa ilaa afraadun a'imatun afraad ilaa afraadun maahani a'imatu hada shani shanigan a'imadiisa waxudaaquhum iyo kuwooda aadka u dakaaga badan walaa yufhamu min annusuusi asaabiqati nusuustii soo hormartay aan soo sheegnay aimada ka sheegnay laga fahmi maayo fii sucuubati cilmi lcilalina ku saabsan cilmiga cilalka adkaanshihiisa iyo waqaraabatihi ku saabsan laga fahmi maayo annahu laa qiyaama lisha'nihi sha'nigiisa wax u yacni istaagid ma laha yani sha'nigii cilalka waa dhammaaday bis waaye ma laga fahmayo bacda raxiili ahlihi alawaa'il dadkiisii hore markay adduunyada ka huleeleen oy ka tageen kadib maba taagna mana jira ma laga fahmayo uu leeyahay fa ina usuulahu iyo wa qawaacidahu usuushiisa iyo qawaacidkiisa baaqiyatun waa baaqi ayib wa daraa'iqa asxaabihi asxaabtiisa jidadkii ay qaadeenna mutadaawalatun waa mid marka laysu dhiibdhiibayo yani tuctamadu cala alfahmi waxaa loo ictimaadayaa fahmka korkiisa waaldakaa'i iyo dakaa walxifdi iyo xifdi waalkhibrati khibro wa tuuli اlmumaarasati iyo ku dhex jir dheer mumaaraso dheer wa diqati tanqiiri iyo qodqodid aad daqiiq u ah bacda tawfiiq illahi tacaala ilaahay waafajintiisa ka gadaale yani waa jiraan uu leeyahy waxyaabahaasaana loo ictimaada ayb ma badna laakiin markii hore hadday yaraayeen awalba hore ay u yaraayeen haddana marka saaruu aqala min alqaliili hadday awal yaraayeen intii yareeday kasii yaryihiin haddana ayib dadkan marka iyaga kutubaha iska takriijiye iyo in lagu kadsoomo maahan oo qaarkood xataa kitaabka uu takhriijinayo waxa ku dhex jira iyo xataa aan fahmaynin ma la rabo qaar waxaad arkaysaa wuxuu ku kule kitaab iska mashhuur aho wuxuu leeyahay bacda sabrin wa baxin mehelina uu kuleeyahay naam waana mashhuur kitaabka naam waa kitaab la yaqaano madbuuca wahay naam sabrigiisu marka iyo baxdigiisu muxuu leegyahay kaas kaasoo kale wax waxaad u yar wahay qaar kalena waxaad arkaysaa culummadii kutubta qortay tawhiiminayaan waxba iyagoon ka ogeyn sax baan ahayn waa qabanaa hoosuu wax ku qabanaya wuxuu leeyahay wahmaa ku dhacay qalad waayo isaan sax maaha fil xaqiiqana waa saxan yahay sheekha isagaan garanaynin dad noocaasa marka waxaa la leeyahay marka almuxaqiq almudaqiq alustaad addoctor yani saas iyo saas wahay la leeyahay saas maaha waqad tascubu alcillatu cilladu inay adkaataa la arkaa watadiqu inay aad daqiiq u noqotaa la arkaa bixaysu meel laa yaqdiru qofka uusan awoodeynin calaa xalli ramsihaa yani laa yaqdiru uunan karaynin calaa xalli ramsihaa ramsigeeda furideesa wa kashfi ghaamidihaa waxa keeda qarsoon yacni daah ka qaadideeda aynan awoodaynin ila alqaliilu wax yar maane oo min ahli hada min ahli hada alcilmi ah maaha waliyutanabbah ha lagu baraarugo ilaa ana ahmiyata cilmi lcilali cilalka yacni cilmi lcilalka ahmiyadiisa laa yacnii make yani ahmiyada cilmiga cilalka aan sheegayno laa yacnii looma jeedo yani uma macnaheedu maahan nashra hada alcilmi bayna alcaamati yacni ahamiyaddaani macnaheedu ma ahan ee in cilmigaani dadka caamada dhexdooda lagu nashriyo licadami fahmihim xaqiiqatahu sababtana waa maxay xaqiiqadiisa fahmid la-aanteeda aynan fahmaynin walixtimaali wuruudi shaki cindahum iyo suurtagalnimada shaki inuu ku soo arooro fi lxadiii wa usuulihi xadiidkii iyo usuulshiisiiba inay ka shakiyaan yaa dhacdo qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yidhi dararun cala alcaamati caamada dushooda waxaa darar ku ah an yukshafa lahum in loo faydo kullu maa fii hada albaabi baabkan waxa ku jiro dhan fii maa madaa wixii tegay oo min cuyuubi alxadiidi ah lianna cilma alcaamati caamada cilmigooda yaqsuru can mili hada kanoo kale waa ka gaabanaa wuxuu ka hadlaya waa maxay xaqiiqa markaad fiirisana arrintan ay ka digayaan a'imadii hore waa imaanayn weliba mararka qaar waxaad arkaysaa mid baa wuxuu arkaa xadiid cilalkiisa laga hadlayo alcilal lidaara qutni oo kale u arkaa ama mawduucaadka ibnuljawsi xataa ayaa laga yaabaa inuu arko duruq baa marka la gelaya matni marka wuxuu arkaa bukhaari muslim ku jira oo laga hadlayo nacam laakiin matniga a'imat lcilal bictibaaray uga hadlayaan xadiidkii maalan matnigiisii bukhaari muslim ayuu ku jiraa laakiin dariiq oo gariib ah oo yacni sariqa ay ku jirta xataa ayaa sanad aan kii owna lahayn oo kalea lagu kabay oo waxaan sariqat lxadiid ama istiqraab iyo waxbaa ku yaa gelayo ama ku jiro dariiqaasaa marka la lafaguraa si aayaray u lafagurayaan culimadii cilalka mid baa imaanaya markaas wuxuu leeyahy waa kan axaadiidtii bukhaari iyaa loo soo dhigtay naam <laughs> bukhaari iyo muslima la cilaynayo ku leeyahay naam saas maaha kaasoo kale waay marka wax laga hadlaayo oo qofku wuxuu u noqonaa marka la leeyahay fitna uu ku noqonaa kaas camal waay laakiin cilalka qawaacidkooda in la sharxo waa iska musطalax wahay inaga hadda yacni cila duruq axaadiid tiro badan duruqdood iyo ma ku jirin kaas haddii marka dadka caamada looga sheekeeyo waa laga yaabaa inuu is yidhaha oo oh, xadiidkii aan weligeen maqli jirin kan cumdahu ku jiraayo uu kuleeyahay se cumdo bisow yaqaanaan ah. waxaa laga hadlaayo marka iyo sanaacada looga hadlaayo inuusan garanin baa dhici karto ama in kelima la haysto kelima bis xadiidka ku jirto maqrajka xadiidku waa saxeix laguma dhegana laakiin kelimadaani ayaa la haystaa ziyaadadaasay ku timid shaad miya kan miya yaa laga hadlaa laa shaka inuu ku noqonaya dadka maanta jooga qaar nin waxaan arkay beri sheekh buu marka aada u haystay waxau lahaa marka sheekhaas axaadiidtii bukhaari u daciifinayaa xataa saxulbukhaariga oo la yidhi kitaab ka saxsan male bacda kitaab illaahi keenaan xadiiduu keenay waxaa ku taalla marka rawaahu اlbukhaariyu dacfi baa xadiidkii marka uu ku sheegay sheekhi xadiidkiina mar rawaahu اlbukhaariyu fi ladabi lmufrad uu yidhi dacfina waa sheegay ciladiina waa tilmaamay waxaan ka waxaa igu adkaatay marka inaan ka dhaadhiciyo war kitaabkan shiikha uu ka hadlayo xadiidka bukhaari waa wariyay laakiin saxiixa kuma warinin kitaab kale oo uunan shardisanin sixa oo aladab lmufrad ulmufrad la yidhaahdo ku wariyey waa ka fahm waa fahamsii waay ninkaasna culamo daba taagan yahay oo dura dad ay culumo oo wax ka sheegaa ama uu leeyahay ma yacni axaadiidtia looga taag la-yahay uu leeyahay adiga shaqadaadaba ma aha axaadiid maa iska daysid marka qof aan kala fahmi karin abu da yacni adab ulmufrad iyo saxiixulbukhaari haddana culamo xadiid ka hadlaayo waa dhib waay masaa'ib ib taagan culummada kutubahan xadiidka akhriya xataa kuwa aan weligood kutub xadiid akhrisanin oo waxaad arkeen marka iyaga dhahaayo waxaas waa qaldan yihiin kanna waa qaldan yihiin aqsaamu lxadiidi almucalli baxdigiisa saddexaad waayo wuxuu soo galay xadiidka mucalka qaybihiisa markaad cilal qawaacidkiisa inaad fahamta rabto anwaacu lmucalli ayuu ku sheegaa tanawacad asaaliibu lculamaai culimada asaaliibtooda way kala duwanaatay fii taqsiimi alaxaadiidi almucallati oo ku saabsan axaadiidta mucalka ah qaybinteeda calaa maa yeli bay u kala nooc noqotay kow taqsiimuhaa xasba ahari alcilla cillada saameynteeda marka la fiiriyo waa qaybiyaan qismayni bay u qaybiyaan qismayni itnayni laba qaybood ay u qaybiyaan humaa labada qaybood waxay tahay kow cila cilatun qaadixatun cillo wax dhaawacayso kaalirsaali fi sanadi wa tagyiiri اlmacnaa fi lmatni sanadkii baa maalan irsaal baa ku yimid irsaalku cilo qaadixa waay soo maa cilo qaadixa waay haddaad tiraahdid ka waran marka irsaal meeshan maxaa loo keenay lianna irsaalku cillo daahira a waayabeh ood markaas irsaalkana u qaadato maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam meeshaas marka irsaalku taas keliya maaha usuur baa qofka ku jiro laba dhinacba irsaalku cilo cilalku waa soo galaa meesha koowaad waxay tahay wuxuu ka soo galaa irsaalka khafiga ah alirsaalu lkhafiy irsaalka khafiga muxuu ahaa nin mucaasira ayaa wuxuu ka warinaa mucaasirkiisa xadiid ounan ka maqlin raawi yacni qof baa wuxuu ka warinaa qof mucaasirkiisa abuu ah xadiid ka warinaa ounan la kulmin weligiis adiga adiga hadda qof aada la mucaasarootay inaadan la kulmin soo ma dhici karto haa darafa adduunka uga noolaan kaasna darafa uga noolaan karaa qof marka qofkaani ou la mucaasarooday laakiin ou la kulmin marka uu wax ka wariyo irsaal khafiya la yidhaha cilla khafiya miya mase marka cilla daahira waay taas khafiya waay waayo inqidaaca labaa loo qaybiyaa jeli iyo khafi khafiga waay kaas soo ma garanin waxaa kaloo ku imaan karaa mararka qaar kii maa adaafahu taabiciyu ila nebiy baaba cilla khafiya noqon karo sidee ku noqon karaa wuxuu ku noqon karaa markuu khilaaf yimaado duruqdu waa badan tahay raawigaani asaa iskhilaafay taaratan asagoo wuxuu werinaa mursal ah marna isagoo mawsuul oo weriyey khilaafku sow sawcilla khafiya maaha marka ila tarjiixu u baahanaa soo maaha dhinacaasna waa ka imaan karaa marka marka mar walba cilla qaadixa waa irsaalka cilatun qaadixatun kalirsaali fi sanadi oo kale wa tagyiiri اlmacnaa fi lmatni ama macnihiibaa matniga dhexdiisa la dooriyey ayb riwaaya bilmacnaa iyadana cilalka waa ku timaadaa walidalika alimaamu tirmidi cilalu sagiirka masaa-isha uu tanaawulay waa ka mid ahayd soo maha alriwaaya bilmacnaa alriwaayatu bilmacnaa way ka mid ahayd qeybta labaad marka waxay u qaybiyaan yani taqsiimkii waxaan joognaa bictibaari ahari lcilla cillada raadkeeda marka la fiiriyo cilla qaadixa ba cilatun hayru qaadixatin iyo cilla wax dhaawacayn ka tacyiini saxaabiyi saxaabi in la cayin oo kale abu hurayra miyaa ibnu cumar miyaa ayaa laysku khilaafay sanadkii waxba u dhibi maayo yani xadiidka cillo kuma noqonayso leanna haddaad abu hurayra dhahday haddaad ibnu cumar dhahda labadu waa saxaabada dhammaantood waa cuduul waxba ma waxbana ma dhibaayo wa hada taqsiimu taqsiimkan <clears throat> cabara canhu ibnu xajar ibnu xajar wuxuu ka cabiray bimaraatib alcilal cilada maraatibteeda marka laga hadlayo ibnu xajar wuxuu u qaybayaa cilo qaadixa iyo gayru qaadixa <clears throat> ayb annukat calaa kitaabi ibni salaax labo taqsiimuhaa xasba mawdicihaa ilaa cilalin fi sanadi wa cilalin fi lmatni mar kalena waa bictibaari mawdicihaa cillada meeshay ku jirto labaa loo qaybina cillo sanad ku jirta iyo cillo ku jirto matni fa min cilali sanadi sanadka cilalka soo gala waxaa ka mid ah rafcu lmawquuf xadiidkii mawquufka ahaa ee saxaabigu ku ekaa in nebiga loo rafciyo wa waslu lmunqaic xadiidkii munqaic oo la wasliyo wa ibdaalu raawin biaakhar raawi in raawi kale lagu bedelo wa isqaatu raawin raawi in la rido ow ziyaadatihi wa isqaatu raawin ow ziyaadatuhu ama raawi in la ziyaadiyo waa kii almasiid fii mutasili اlasaniid la dhihi jiray wa ibdaalu sanadin sanad in lagu bedelo biaakhara ku kale yacni lagu bedelo ashhara minhu isaga ka caansan wanaxu dali wanaxwu dalika iyo wixii lamida waxaasoo dhan waa cilal taridu fi lisnaad wa min cilali lmatni waxaa ka mid a iyaguna idraaju matnin biaakhara in matni matni kale lagu dhex daro wاlriwaayatu bilmacnaa macno in wax lagu wariyo maca tagyiiri اlmuraadi iyadoo muraadkii la doorinayo meeshaas cilaa taalla marka wa mukhaalafatu الصaxaabiyi lima rawaahu saxaabigii baa wuxuu khilaafay wixi uu warinayay ra'yigii saxaabigii riwaayadiisa iskhilaafay cilalkay ku darayeen oo matniga galo waayo qaar baa waxay leeyihiin wuxuu u khilaafay laabudda waxbaa meeshaas ku jiro waltafarudu biziyaadatin fi lmatni iyo in ziyaado matniga dhexdiisa uu qof la gooni noqdo ziyaadatu min athiqa iyadana oo matniga weliba ku dhex jirto waxay noqonaysaa cilal matniga soo gala hadda labaan haydnaa marka laba ictibaar biictibaari athari alcillati ama maraatib alcilla laba waay cilla qaadixa hayru qaadixa tan labaad biictibaari mawdicihaa cilada meeshay ku jirta imaa sanad imaa matni cilalka sanadka galana waa lagu sheegay kuwa matniga galana tusaaleyaalkeeduu kuu sheegay saddex taqsiimun qaybin yundaru fiihi dhexdiisa lagu eegaayo ilaa quwati ta'hiiri اlcilati cilada saameynteeda xooggeeda fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa yacni ay ku leedahay ayib cala taali sida soo socotana loo qaybiyo cilada ta'hiirkeeda xooggeeda iyo hadda wax lagu dhisaa sida soo socotaana marka loo qaybina kow maa yujzamu bisixatihi wax la jasminayo sixadiisa maa yaqlibu cala adanni wax danniga qaalibka ku noqonaayo maa yaqlibu cala adanni qabu qabuula cillatihi cilladiisa aqbalidiisa yacni wax danniga korkiisa uu ku qaalib noqonayo maa yaqlibu cala adanni qabuulu cillatihi yani ciladiisa in la aqbalay ayaa daniga qaalib ku ah cilladiisa la aqbalay waa maxay ciladan inay mu'ahiro tahay iyo xoog badan maa yaqlibu cala danni radduhu wax radintiisu daniga uu qaalib ku yahay maa yujzamu biraddihi iyo mid la goynayo inuu marduud yahay maa yutawaqafu fiihi wax laga istaagayo xagga iyo xagga jaanibu raddi iyo jaanibu alqabuul midna raajix agtiisa kama ah liquwati taradudihi shakigiisa xoog badnaanayo qaybahaasoo dhan marka waa taqsiim wa hada taqsiimu qaybintaani murtabitun waxay ku xiran tahay waa yani mid ku xiran biqaraa-in atacliili alaatiy qaraa-inta wax lagu cilaya soo socoto alaatii dikruhaa bacdu gadaalka imaan doonto wacalaa hada kan inagoo marka qabanayna ayaa ikhtalafa alculamaau culimada waxay isku khilaafeen fi ictibaari alcilati cillada fiirinteeda ictibaarinteeda wa cadami ictibaariha inaan ictibaar la siinin istinaadan iyadoo la cuskanayo calaa quwati alcilati cilada xooggeeda wa ahariha iyo raadkeeda fii sixati alxadiidi ay ku yeelanayso maca ixtimaali itifaaqihim iyadooy suurtagal tahay iswaafaqidooda calaa wujuudi aslilcilati cilada asalkeeda inuu joogo fii xadiidin mucayanin dhexdiisa aslulcila xadiid inay ku jirta waa isku waafaqayaan laakiin marka yacni waxaa culammadu isku khilaafayaan ciladan ma la ictibaarinayo mase lama ictibaarinayo iyagoo cilada quwadeeda iyo say waxu saameynaysa iyagoo fiirinayo kaasna marka de qaraa-inta cilada iyo waxyaabahaasu uga hadli doono qeybta afaraad taqsiimun waa qaybin binnadari ilaa nawci alcilati adaahirati cilada daahirka ah nooceeda wax lagu lagu fiirinayo wa jaclu kulli qismin iyo qeyb walba in la yeelo nawcan min anwaaci culuumi اlxadiid laga dhigo taqsiimu binnadari ilaa nawci lcilati daahirati cilada daahirka ah yacnii nooceeda in wax lagu lagu qaybiyo oo qeybta waxaa lagu dhisaa cilo daahir ah ayb qismi kastana waxaa loo yeelayaa nooc min anwaaci culuumi اlxadiid oo noqona goonidiisa halkan ciladu waa khafi baanba soo dhahnay taqsiimun binadari ilaa nawcin cilati daahirati xagoo wadaa marka ciladii waxaan soo sheegnay cila khafiyada inay tahay haddana wuxuu leeyahay cila daahira oo weliba anwaacu culuumi alxadiid mid kasta uu noqon karo yani middaas wuu ka hadli doonaa wa min hadihi alaqsaami qaybahan waxaa ka mid a ikhtilaafu lwasli walirsaal wasli iyo irsaalka inay iskhilaafaan ikhtilaafu lwasli walirsaal waa cilla dhinac markaad ka fiiriso waa daahir waayo irsaalkiina waa daahir oo marka uu ma adaafahu taabiciyu ila nabiyi yahay sal l oo nina ou xadiidkii mursal ka dhigay nina ou mawsuul ka dhigay si ahaan waa u daahir cillo muuqata laakiin ikhtilaafkaa wuxuu ka dhigaa maanta khafi ka dhigaya taas way wuxuu marka sheegay almuaribu muaribka muarib waa nooc soomaa min anwaaci culuumi alxadiid idiraabku xadiidka eh, duruqdiisu inay iskhilaafto wa ama hal raawi ha ahaada ama rawaad badan ha ahaada laba shardibowna lahaa jiray eh, idiraabka takaafu duruq duruqdu inay isleeg tahay ko iyo laba cadamu imkaani ljamci inaan duruqdaa la jamcin karin wixii saas lagu soo baray oo yacni qeyb dhan oo cilmulxadiidka ka midana ahaa maanta cilalka khafiga uu ku jiraa sababta waa maxay khilaafkaas laftiisa wuxuu keenaa ciladu inay qarsoonaato walidaalika mudaribku aadaa laysu warkiis u badan yahay qof baa waxaa laga yaabaa inuu yidhaha may waa la jamcin karaa duruqdan maya midaana raajixa tan ka raajix ah maya kama raajix aha waa meeshaas marka cilo khafiya taalo ziyaadat thiqaat ashaadu walmunkaru shuduudka iyo nakaarada almaqluubu maqluubka almudraju mudrajka almaziidu fi mutasili اlasaniid almusaxafu walmuxarafu waxaanu dhan marka waa qeybo wada waay waa cila daahira oo ikhtilaafku uu marka u keenaayo yani khafi uu ka dhigaayo ama xaalaadka qaar cila khafiya noqonaysa oo si gooni ah loogu yani cilalka usoo gelayso markaa kadib wuxuu leeyay wawaadixun ana hadihi اlanwaaca juz-un min alxadiid اlmucalli waxaa waadixa buu leeyahay anwaacdan aan soo sheegnay waa qeyb xadiidka mucalka ka mid a wain ishtahara cinda culamaai musalaxi inkastoo culimada musalaxa agtooda uu ka shuhroobay ifraaduhaa in lagu gooni yeelo fii abwaabin mustaqila abwaab mustaqila yani marka musalaxa la joogo mucalka maa looga hadlaa yani shaadka maqluubka mudrajka almasiid fi mutasil alasaniid almusaxaf walmuxaraf almudarib ma waxaa looga hadlaa mucalka dhexdiisa maa looga hadlaa mase mid walbaa nooc gaaray mustalaxa ku tahay nooc gaaray ku tahay wa hiya fi lwaaqici sida waaqicoo dhabta ana juz-un min alcilal waa qeyb cilalka ka mida alladii kaas oo jacaluuhu ay ka dhigeen mustaqilan ay ka yeeleen mucalka gaarka ay uga dhigeen qeyb ka mida kii mucalka ahay oo gooni ka dhigeen qeyb ka mida waay kuwan laftooda mana hoosgelininoo iyaga si gooniyay u daraaseeyey waayo marka musalaxa la joogo waxaa la rabaa in lagu baro macnaha laga wado iyo amhiladeeda iyo in lagu sheego laakiin markay tadbiiq timaado oo kutub sita la akhrisanayo ogow mudari waxaan cilalay noqonayan khafi a walidalika nasaa oo kale waxaa ku badneed baabul ikhtilaafi calaa fulaan marka uu leeyahay waxyaabahaanu soo qaadana waxyaabahan unbuu cillo ka dhigaayo uu soo qaadayo waa marka arrin aada muhiim u ah waa meeshaan qofku markuu musalaxa keliya ku eg yahay mudaribka iyo waxyaabahani mucal uma yaqaan laakiin fil xaqiiqa mucalkii qeyb ka mida ah. walidalika markay ka hadlayaan xadiidu lbasmala iyo waa aada looga hadlo oo la yidhaahdo culamada qaar kitaab xataa ka alifeen oo ciladii ay leeyihiin marka waa mudarib qaarkoodna mucalkay ku dhex mitaaliyaanba xataa idiraabkii laftiisii baa mucal ah marka cillo yeelanayo yacni iyadu mudarib ma yahay mase maaha wax kale waayo taas hadda maahan ujeedkayga iska tusaale banka ka liumuurin buu yidhi marka arrimo marka arrimahaasuu marka aada u gala arrimahan marka xoogaa waa yar dhaadheer yihiin halkaan ha iska jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi